رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa siiradii rasuulka sala allahu calayhi wasalam khaasatan waxaan ku dhex jirnay oo aan marayno noo soo dhammaatay ee cumradii lagu magacaabi jiray cumrat ee rasuulku intuu cimradii markii loo soo diiday uu dib u soo laabtay samigayna markaa rasuulka oo markaa cimradii aaday mar allaale markuu ka soo laabtayna wuxuu diray saan soo tilmaanay saraayo iyo ilaalo jihooyin kala duwan ayuuna u diray waxaana ugu waaweynaa saryada lagu magacaabo mu'ta kadibna daata salaasil macrakatu mu'ta iska hor imaadkii mu'ta ayaanu gelaynaa jamaadul uulaa buu dhacay sannadii sideedaad ee hijrada sadaqa waxaa noo soo hor maray fii dikri kutubi rasuuli illaahi rasuulka waraaqooyinkii uu dirahayay xuskooda ila almuluuki boqoradii uu u dirahayay io waalumaraa'i amiiradii oo waxaan soo sheegnay anna shuraxbiin bin camar alkhazaani ninka lagu magacaabo kaana inuu ahaa qadqad qad qutila mid dilay kaana inuu ahaa qad qutila mid dilay alxaarif ibnu cumayr radia allaahu canhu caamir ibni cumayr oo xaamila kitaabi rasuuliillaahi rasuulka dambaalkiisa iyo warqaddii risaaladiisii u qaaday ilaa cadiimi busra wa kaana daalika arrintaana waxay noqotay bimahaabatin mid u dhiganta iclaani alxarbi ogeysiin dagaal ergadu lama dilo laba waddan xataa hadduu dagaal ka dhaxeeyo oo qolo intay erga soo diraan lama taaban karo waa howl amase dastuur ama nidaam u yaala caalamka dhammaantii sidaa darteed haddiiba ninkii rasuulka dhambaalkii sii waday ee ergada ahaa la dilay waxay taa tilmaamaysaa in dagaal la ogeysiiyey falamaa markii balaqa ay soo gaartay daalika arrintaa rasuula allah rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam ishtadda way ku adkaatay calayhi korkiisa dushiisa way ku darnaatay fajahaza wuxuu diyaariyey jeyshan ciidan qiwaamuhu uu ka kooban yahay ciidan tiradiisu ay dhan tahay alaaati aalaafin saddex kun oo muqaatil oo dagalyahana ah ayuu nebigu diyaariyey wa camara wuxuu madax uga dhigay calayhim korkooda zayd ibnu xaarifa wa qaala rasuulku wuxuu yidhi in qutila zayd zayd haddii la dilo fa jacfarun jacfar ha noqdo amiir haddii la dilo ninka lagu magacaabo zayd jacfar baa hogaaminta qabanaya wa in qutila jacfar haddii la dilana fa cabdullaahi bnu rawaaxa wacaqada wuxuu u gulibay nebiga liwaa'an calan abyada oo cad xamalahu wuxuu u dhiibay warkid calanka oo qaaday zayd ibnu xaarifa zayd ibnu xaarifa qaaday wa awsaahum wuu u dardaarmay nebiga an ya'tuu inay tagaan maqtala alxaarif bin cumayr ninkii saxaabiga ahaa waa maqtal ibnu caamir meeshii lagu dilay inay markaa tagaan mar allaala markay tagaan fiiri rasuulka waxyaabaha in badan uu ku dadaalo saan soo sheegnay waa inay dadku islaamaan dilka waxaa uga ahmisan oo uga horeeya uu aad u tixgeliyaa inuu qofku soo rumeeyo dadkii dagaalka uu u diray wuxuu ku yidhi saxaabigii meeshii lagu dilay taga fayadacuuhum ila alislaami islaamka ugu yeera isla markii dagaal ku qaada ma uusan dhihin inkastoo jariime iyo dembi ay galeen haddana waxaa ka muhiimsan dilkooda inay ilaahay aaminaan subxaana wa tacaala fayadacuuhum ugu waca ila alislaami islaamnimada fa in abow hadday diidaan qaataluuhum markaa la dagaalama wa qaala wuxuu dhahay nebiga iqzuu duula bismi illaahi ilaahay magaciisa ku duula idinkoo ilaahay tala saaranaya fii sabiili illaahina ku duula oo ujeeddada aad u socotaan ha noqoto inay kelimada ilaahay kor noqoto qaatiluu la dagaalama man kafara billaahi qofka ilaahay ku kufriyey laa taqdiruu ha ballanfurina ballanfur ha keenina oo wax qiyaamo ahoo xataa cadowgiina aad qiyaamtaan yaynan dhicin walaa taqulluu khiyaamana ha samayninoo haniimada waxba ha ka qiyaamina walaa taqatuluu ha dilina waliidan ilmaha yaryarkana ha dilina walaa imra'atan naagna ha dilina dumarka kaalada ah xataa ha dilina ilaa inay ayada hub wadato oo ay dagaalku ku jirto oy dadku nafta u keenaysa maahee hadday meel iska fadhiyaan islaamaha hallayninoo ha dilina walaa kabiiran qof weyn faaniyan oo gaboobo eber noqdayna hadilina oday weynaaday oo faani ah markaana hadilina walaa muncasilan mid soocmay bisowmacatin waabtiisii ama mawliciisii iska dhexgalayna ha dilina buu dhahay nebiga nin baadari ah oo isaga dhex jira kiniisadiisa asagana yaan la dilin walaa taqtacuu ha goynina nakhlan timir walaa shajaratan iyo geed walaa tahdimuu ha dudinimina binaa'an dhismo fasaadad ku socda ha noqonina dhismana ha duduminina washayaca wuu sagootiyey aljeysha ciidankii buu sagootiyey nebiga ilaa faniyat alwadaac ilaa faniyat alwadaac meesha la yidhaahdo ayuu geeyey uma bacdi waddacahu waa sagootiyey nebiga wuu ka soo laabtay fa saara aljeyshu ciidankiina wuu dhaqaaqay oo wuu baxay xataa nasala ilaa uu degay macaan meesha lagu magacaabo bacaad meel lagu magacaabo oo bijunuubi urdun urdun junuubkeeda ku taalaa ilaa meeshii markaa uu degay fa balaqahum waxaa soo gaaray ciidankii muslimiinta anna hiraqle naasilun inuu la soo degay inuu soo degay bima'aabin meesha lagu magacaabo meel ma'aab lagu magacaabo inuu markaa soo degay bima'aabi fii miati alfin boqol kun oo min aruum ciidankii ruum ayuu markaa wataa wandamma waxaa ku soo biiray ilayhim xaggooda min mutanasirati alcarabi carab kuwooda kirishtaamooday oo nasraani noqdaa waxay ku soo dulmeen miati alfin boqol kun oo kale waa meeqa waa laba boqol oo kun oo ciidan muslimiintu waa saddex kun fatashaawaruu way tashadeen laylatayni laba habeen bay ka tashanaayeen maxaan ka samaynaa ciidankaasaan u tirada badan ma qaabili karnee maxaan samaynaa hal yaktubuuna inay u qoraan daalika arrintaa ilaa rasuulillaahi rasuulka xaggiisa oo waxay ka tashanayeen nebiga ma u qornaa dhambaal iyo warqad oo ma u sheegnaa arrintan oo wayaqlubuuna ay ka dalbadaan minhu rasuulka xaggiisa almadad ciidan siyaada ah ciidan laba boqol oo kun ahaa horteenna fadhiyee inuu nebigu wax ku soo siyaadiyo amase yuna horay may u socdaanoo ma u hor alxarbi dagaalka labadaasay ka tashanayeen dadkan bacdamay naga badan yihiin rasuulka aan warqad u qorno oo aan sugno wuxuuna dhihi doono mase inaan iska galnoo aan waxba nebiga waxba loo sheegin fashajacahum waxaa dhiirigeliyey ibnu rawaaxa cabdullaahi ibnu rawaax ayaa geesinimo geliyey bianna aladii midka takrahuunahu aad nacaysaan wahiya ashahaada waa geeridee shahaadada waaye inamaa kharajtum waxaadba u soo baxdeen tadalubuunahu raadinteeda waxaan hadda aad ka baqaysaanad leedihiin saan yeelnaa ma waxaad u soo baxdeenba wanaxnu annagu haddaan muslimiin nahayna maa nuqaatilu kuma dagaalanno bicadadin tiro walaa quwatin iyo xoog walaa katratin iyo badnaan annagu saa kuma dagaalanno inamaa nuqaatilu waxaan u dagaalamaynaa bihaada addiin diinkan ee kan ah alladii kaasoo akramana allaahu bihi ilaah uu nagu karaameeyey wamaa hiya arrintuna ma aha ilaa ixda alxusnayayn laba wanaag middood maahane laba xusnayayn middood maahee wax kala heli mayno ima eh, alduhuur guul wa ima ashahaada ama shahaada labadaa mid un baan helaynaa inaan guulaysano waa sharaf in ama la dilo oo aan shahaado helno waa sharaf kale faqaaluu waxay dhaheen intii soo hartay sadaqa wallaahi ibnu rawaax ibnu rawaax ilaahay baan ku dhaaranay waa runtii fataqaddamuu horay bay u sii socdeen wanasaluu waxay degeen muslimiintii bimu'ta meesha lagu magacaabo watacabba'uu way ishabeeyeen watahaya'uu waxay u diyaargaroobeen lilqitaali dagaal wadaarad waxaa dhex maray oo ku wareegay macarakatu dagaal caniifatun adag wa rahiibatun cabsi badan wa cajiibatun cajiib leh macnaha mid la yaab leh ah fii taariikhi albashar marka la fiiriyo taariikhda bani aadamka marka la fiiriyo laba boqol oo kun oo ciidan ah iyo saddex kun inay iska hor yimaadaan waa macarakad canif ahoo adag waa rahiib oo waa mid argagax leh waa mid cajiibku ahoo la yaab leh fii taariikhi albashari bani aadamka taariikhdiisa alaatu aalaafin saddex kun muqaatilin oo dagaalyahan ah oo yuwaajihuuna hor istaagaya ama ka hortagaya jeyshan ciidan caramraman fara badan mi'atay alfin laba boqol oo kun ah wayasmaduuna waxay istaagayaan fii wajhihi ciidanka hortiisa waa ka weji wa haada alkammu tirada alhaa'ilu ee faraha badan oo min almudajijiina lagu daboolay bisilaaxi hub yahjumu ayay weerarayaan calayhim korkooda tuula annahaari maalinta oo dhanba wayafqidu waxay weynayaan ciidankaa faraha badan kafiiran wax badan oo min abnaa'ihi carruurtiisii wa abtaalihi geesiyaashiisa markaa ka mid ah walaa yanjaxu mana liibaanaayo oo ka guulaysan maayo fii daxrihim macnaha daxrigooda markaa ka guulaysan maayo oo mar allaala markii ciidankaa faraha badan ay hor istaageen oo ay meesha joogaan ciidankaa yar iyo kuwa faraha badan way is hortaagan yihiin ciidanka faraha badan oo haddana lagu daboolay mudajijiina lagu habeeyoo lagu hareereeyey uma kabacdi akhada alraaya calankii waxaa qaaday jacfar ibni abi taalib faqaatala wuu dagaalamay waqaatala wuu dagaalamay xataa idaa arhaqahu alqitaalu ilaa uu mtaqaanaa arhaqahu alqitaalu ilaa dagaalkii uu ku cuslaaday iqtaxama wuxuu ka degay uu jiiray can farasihi faraskiisii ashaqaraa'u ee midabka shakhrahaa lahaa waa midabka jaalaha oo kale waa guduudka iyo ciidda midab oo kaleo laysku daray shaqaraadaa la yidhaahdaa wuu ka degay wa caqarahaa wuuna boqon jiriyey faraskiisii buu lugaha ka gooyey suusan cadowga ugu intifaacin uma intaa kabacdi qaatala wuu dagaalamay xataa quticad ilaa la gooye jacfar yamiinuhu midigtiisii fa akhada araayata calankii buu ku qaaday bishimaalihi bidixdiisa falam yazal ma uusan ka zuulin raafican inuu kor u haayo lahaa calankii xataa quطicat ilaa la gooyey quطicat shimaaluhu bidixdiisii faاkhtabanahaa wuxuu ku ilaaliyey ee uu ku xanaaniyey calankii busaa markaa ugu qabtay xataa abaqaahaa ilaa uu baaqi noqdo calankii uu sii jiray takhfiqu asagoo babanaya fii jawi samaa'i samada jawigeedii hawadeeda ilaa an qutila ilaa la dilay bacda an asaabathu markay ku dhacday kadib bidcun wa tiscuuna sagaashan iyo dhowr oo min dacmatin durid ah iyo wa ramyatin wara markaa lagu soo tuuray kullu daalika kaa dhammaantiina fii maa aqbala waa wixii soo qaabilay min jasadihi jirkiisa dhaawacyaalkaas sagaashan iyo dhowrka ah wax gadaal uga dhacay ma jiro waa intii soo jeeday oo jasadkiisa markaa ka mid ah wa jaa'ad waxaa timid nawbata cabdullaahi bni rawaax cabdullaahi bni rawaax tookadiisiibaa timid fa akhada araaya calankii buu qabtay wataqadama wuu hormaray waاqtaxama can farasihi faraskiisii ayuu haddana jiiray almacmacata macmacar waa magaceeda uma kabacdi lam yazal ma uusan ka zulin ibnu rawaax yuqaatilu inuu dagaalamayo xataa qutila ilaa isagana la dilay waxataa si uusan laa tasqudu u dhicin alraayata calankii akhadahaa waxaa soo qaaday calankii haabit ibnu arqam ninka lagu magacaabo oo qaala lilmuslimiina muslimiintii ayuu ku yidhi isطalixuu ku heshiiya oo doorta calaa rajulin nin faاsطalaxuu waxay ku heshiiyeen oo ay doorteen calaa khaalid ibni اlwaliid wabidaalika sidaa darteed intaqalat araaya calankii wuxuu ku soo wareegay calankii wuxuu ku wareegay calankii wuxuu ku wareegtay alraayati calankii ilaa sayfin seef oo min suyuufi illaahi seefaha ilaahay ka mid ah wataqadama waa soo hormaray khaalid ibnu weliid faqaatala wuu dagaalamay qitaalan dagaal munqaican nadiir munqaican nadiiri mid asaga la mid ah aan la arkin macnaha saasaa loola jeedaa mid munqaticahoo nadiirkiisoo kale aan goyninoon la arkin xataa inqatacat ilaa ay go'day fii yadihi qaalib gacantiisa tiscata asyaafin sagaal seefood wa akhbara rasuul allah rasuulkuna wuu u sheegay sala allahu calayhi wasalam asxaabahu asxaabtiisii bilmadiinati magaalada madiine joogtay fii nafsi lyowm isla maalintaasuu u sheegay bimaqtali in la dilay alquwaati hogaamiyaashii alhalaaati ee saddexda ahaa isla maalintaa ayuu u sheegay quwaad saddex ah in la dilay waa jacfar wa zayd ibnu xarifa wa cabdulaahi bnu rawaaxa iyo wa biintiqaali alqiyaadati maamulka iyo hogaamintu inay ku soo wareegtay ilaa khaalid ibni waliid wasamaahu rasuulku wuu ku magacaabay qaalib sayfan oo min suyuufi illaahi seef seefaha ilaahay ka mid ah ayuu ku tilmaamay ama uu ugu magacdaray ninkii khaalid markaa ahaa wa biintihaa'i nahaari maalintii markay dhammaatay rajaca alfariiqaani labadii qolo way kala laabteen ilaa maqarihimaa meelihii ay deganaayeen iyo saldhigyadeedii ayay u kala laalaabteen falammaa markii asbaxuu ay waabariisteen hayara waa beddelay khaalid radia allaahu canhu tartiiba alcaskari ciidanka tartiibtiisii habayntiisii ayuu beddelay fajacala wuxuu yeelay asaaqata kuwii horay jiray asaaqata kuwii gadaal jirayleh muqadimatan buu keenay horay waalmuqadimati kuwii hore jirayna saaqatan buu geeyey gadaal waalmaysarata kuwii bidixda jiray maymanata milig buu keenay waalmaymanata kuwii miligta jirayna maysara buu ka dhigayo bidixduu geeyey hal mar buu isku qadeeyeyoo isbedela buu yidhi meeshiibaa dhas iyo boor iyo waxyaabo markaa ka kacay fadanna alcaduwa cadowgii waxay moodeen ana almadada ciidan ziyaada ah qad wasala inay soo gaareen lilmuslimiina muslimiinta ciidan madad ah oo ziyaada ah inay muslimiintu u yimideen saasay markaa moodeen fadakhalahu arucba argagax baa markaa galay argagax ayaa galay khawfan cabsi min an tuwataan oo dagaal khiyaano ah inay tahay bay moodeen fanxaazawna muslimiintiina fadaakhalahu alrucba argagax baa galay dheh wa bacda munaawashatin istuurtuur kadib ila markay soo rogmadeen oo ay soo tab dagaal ay gadaal ugu soo baxeen muslimiinta hadday iska fadhiyaanay waxba tuurin waxaa loo moodayaa inay jabeen oo kale marka waxay sameeyeen istuurtuuritaan wa bacda munaawashati khafiifatin istuurtuur yar kadib bada'a wuxuu bilaabay khaalid yata'akharu inuu dib ula baxo bilmuslimiina muslimiinta falam yajtari ilcaduw cadowgii kuma soo dhiirinin muslimiintii oo dibdib u baxaya markuu adowgii arkay xataa kuma soo dhiiranin cala ataqadumi inuu soo raaco horayna uu u soo baxo khawfan wuxuu ka cabsanayaa cadowgii min an takuuna inay tahay gadaal ugurashada khidcatan khiyaano dagaal fanxaaza waxay ku urureen almuslimuuna muslimiintii oy isugu tageen ilaa mu'ta mu'ta meesha lagu magacaabo ilaa mu'tatay isugu tageen wamakafuu waxay ku magaadeen sabcata ayaamin toddoba maalmood yunaawishuuna toddobadaa maalmoodoo ay isku ridridayeen ay ku tuurtuurayeen alcadow cadowga cadowga ayay wax ku ridaayeen uma intaa ka bacdi taxaajaza alfariiqaani labadii ciidan ayaa kala joogsaday labadii ciidan intaa kadib way kala joogsadeen wainqataca alqitaalu dagaalkiina wuu go-o wuu istaagay lianna aruum ruum ayaa dannu waxay u maleeyeen ana alimdaadaati imdaadaadka gurmadka <clears throat> tatawallaa inuu israacraacayo inuu isu soo tartarayo marba marka ka dambaysa ciidan siyaado ah muslimiintu inuu soo gaarayo saasay markaa moodeen cala almuslimiina wa annahum ayagoo muslimiintana yakiiduuna inay shirqoolayaan bihim ayaga gadaal u gurashadan inaysan daacad ka ahayn laakiin ay u maleeyeen ee ruom inay muslimiintu ku shirqoolayaan bihim ayaga liyajuuruuhum inay u jiidaan darteed ila asaxaraa'i meel bannaan ah xaysu meel laa yumkinuhum aysan u suuragelaynin adtakhallusi fakasho meel ay hadhow u baxsadaan inay waayaan meeshaas inay u wataan muslimiinta way markaa moodeen wabidalika taana kaanad waxay ka dhigtay kifat lmuslimiin muslimiinta dhankeeda raajixatan mid raajaxda oo saro noqota fii haadihi alghaswati duulaanka asaga ah wa qutila waxaa looga dilay fii hadihi alghaswati duulaanka itnaa cashara rajula laba iyo toban nin oo min almuslimiina muslimiinta markaa ka mid ah amaa cadadu qabla alcaduwi cadowga inta looga dilay tiradooda falam yucraf lama garanin ilaa annahum laakiin ayagu qutiluu bikafraa in badan baa laga dilay laakiin tiro intaas waaye lama dhihi karo sariyatu daati salaasil sariyo iyo ilaalo lagu magacaabo daati salaasili wa nadaran fiiran la fiiriyey limowqifi carabi shaami carabtii reer shaam mowqifkii ay ka qaateen fii macrakati mu'ta dagaalkii mu'ta ileen boqol kun ayay ku soo biiriyeen hiraqle saa darteed ayaa reer ruom intaa ay ku soo biiriyeen carabtii ee nasraaniga ahayd marka fiirin la fiiriyey mowqifkii carabtii shaam ay ka qaateen fii macrikatin mu'ta mu'ta dagaalkeeda ra'aa wuxuu arkay rasuula allahi sala allahu calayh wasalam alqiyaama istaag buu arkay inuu u istaago bicamalin howl xakiimin xikmad ku dhisan yakufuhum looga celinayo can nusrati rumaan rumaan dambe inay u gargaaraan iyo walqiyaami istaag bijaanibihim dhinacooday istaagaan in mar kasta ayuu rasuulku wuxuu arkay in howl laga qabto dadka laga shaqeeyo si aysan ruumaan dambe muslimiinta la dagaalamaya aysan usoo hiilinin garabkoodana aysan istaagin fa arsala wuxuu u diray ilayhim xaggooda camar ibni caas radia allaahu canhu oo fii miatin saddex boqol oo min asaxaabati asxaabta ay la socdaan wa macahum waxaa micigooda ahaa alaaiina farasan soddon fardood liyasta'lifahum inuu soo dumo liyasta'lifahum waxaana loo diray inuu dadkaas soo dumo inuu dadkaasi soo dumo islaam yamanka soo geliyo weli rasuulku wuxuu ka shaqaynayaa nabad wuxuu ka shaqaynayaa dadku inay markaa islaamaan lianna umma abiihi umma abiihi aabbihii hooyadii dhashay waa camar ibni caase eh kaanad waxay ka mid ahayd min qabiilati beli beli qabiilada lagu magacaabo ayagaana meesha markaa u badnaa saasaa weliba camar ibni caas loogu diray madaxna looga dhigay ilaan awootadii ama ayeeyadii yaa meeshaa ka dhalatay oo aabe ixday qabaa'ilihim qabiilooyinkooda mid ka miday ka mid ahayd oo rasuulku wuxuu dhahay bax u taga soo dun oo islaamnimada u sheeg fa in abow hadday diidaanna falyul falyulaqinahum inuu u laqino darsan darsi cashar inuu u dhigo hadday islaamnimada qaataan sidii la rabay hadday diidaan cashar u dhig buu dhahay nebiga calaa qiyaamihim istaagooda bijaanibi ruum ay garab istaageen taa casharkeeda sii falammaa qaraba markuu u dhowaaday minhum xaggooda balaqahu waxaa soo gaaray camar anna lahum inay u sugan yihiin ciidankuu u socday jamcan ciidan kabiiran oo weyn fastamada min rasuuli illaahi rasuulka alluu miqd weydiistay rasuulka ayuu weydiistay inuu ciidan u soo kabo faammadahu rasuulkuna wuxuu ku soo siyaadiyey bimi'atay laba boqol oo min saraati almuhaajiriina waalansaar muhaajiriin iyo ansaar kuwooda xulka ah ee ugu sharafta badan wa calayhim waxaana madax looga dhigay dusheeda abu cubaydat ibnu jarax ninka lagu magacaabo wa kaana camr ibnu caas huwa alamiiru alcaam waa amiirka weyn laakiin abu cubayda raggan la soo diray ayuu madax u ahaayo abu cubayd waxaa ka sarreeya camr ibni caas huwa alamiir alcaam waaye wa imaam asalaa salaada imaamkeedii waaye waa isagaa dadka dujinaya fadawaqa bilaada qudaacata fadawakha wuxuu qabsaday dheh bilaada qudaacata qudaaca meeshii ay deganaayeen xataa laqiya ilaa uu la kulmay jamcan ciidan fara badan falammaa hajama markii uu weeraray calayhim korkoodana faruu way kala carareen wa tafaraquu wayna kala tagtageen waasalaasilu maxaa salaasil loogu bixiyey salaasil waa buqcatun waa goob iyo wamaa'un ceel ama biyo oo waraa'a waadiilqura waadiqura waan soo marnay gadaasheeda meel ku yaala yaa salaasil la odhan jiray ilayhaa xaggeedaa nusibad loogu magac daroo loogu nisbeeyey haadihi sariya saryadaa ayada ah oo waxaa loogu magacaabay sariyatu daati salaasil lianna almuslimiina muslimiintii baa nazaluu waxay degeen bihaa meesha wa kaana daalika arrintaana waxay ahayd fii jamaadi alaakhir sanadiisii dilaad ee hijrada ay bacda shahr bil kadib alladii bishaasoo waqacad ay dhacday fiihi gudaheeda macarakatu mu'ta iska hor imaadkeedii hal bil kadib markii mu'to ay dhacday kadib ayay markaa ahayd waaye alfatxu alacdam baanu gelaynaa fatxigii weynaa waa fatxu maka almukarama wbilaahi towfiiq wallahu subxaanahu watacaala aclam